بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعن كب الله بين آيات بقول كنتم يسديد سورة الأنعام مرورا في آخرها إلى آيات كوبية طبعا سورة العرف إن شاء الله هل ينظرون ميي سجيان ilaa an taatiyahum inay u timaado mooye almalaaikatu malaaigtu waa malaaikatii wadka ahayd oo nafta qaadaysay ow yatiya rabuka rabbigaa uu yimaado lilxisaab ow yatiya uu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayadihiisa qeyb ka mid ah sida dajaal oo kale yowma maalin yati uu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayadihiisa qeyb iimaanuhaa iimaankeedii naftaasoo lam takun aan ahayn aamana tii rumaysa min qablu hor ow kasaba tii kasbatay aan ahayn fii iimaanihaa iimaankeeda khayran cibaado iyo daaco qul waxaa tidhaa intadiruu suga bal waxa dhici doona inaa anaguna muntadiruuna waa sugayna allah wuxuu leeyahay dadku waxay sugaani soo aaya malaaigta un malaaigtii xisaabta malaaikatu raxmadii malaaikatu cadaabkii ama yatii rabuka rabbigaa u yimaado waxaa laga yaabaa dadka bidcada ah ama muctazilada yatii rabuka way ka xun yihiin way awilayaanoo waxba kama jiraan bay leeyihiin waxaa weeye nabiyullaahi maxamed sidaasuu aayadda inagu soo gaadhsiiyey saxaabaduna saasay inagu soo gaadhsiiyeen taabiciintuna saasay inagu soo gaadhsiiyeen taabicu taabiciintuna saasay inuu soo gaadhsiiyeen qarnigii saddexaad yaa ta'wiilka iyo bidcada iyo waxaanu bilowday ibnu sina nin la yidhaah baa waxaan la yimid waa muctasilada iyo bishri almuraysi iyo raggaa marka yaatii rabbuka anigu haddaan bedelo oon idhaahdo saa looma jeedo xaggee ay qaadin dhulkeen ku noolaan sideense u noolaan haddaan idhaah aayadda sidaasee yaatii rabbuka waa si kalea loola jeedaa xaggeen ku noolaan talo markaani gama warin karo lama dhihi karo wadaadkii saasuu yidhi aayadday sida ku taalla yaatii rabbuka mana leexin kara anugu sidii culimmadu marta islaamku maree nabiyullaahi maxamed inugu soo gaadhsiiye imaatinkaasi hadda waa imaatin u gaara fasiri mayno mucadilo noqon mayno imaatinkaasi ma jira malihin mujasimana noqon mayno ilaahay wuu soo taltallaabsan dhihi mayno waa imaatin isaga u gaara bas intaa ku dah maxaaba kugu wata waxa kale hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an taatiyahum lmalaaikatu malaaigtu inay u timaado mooye malaaigtii nafta qaadaysay malaaikatu cadaabkii malaaigtii xisaabtanka oo yatiya uu yimaado rabbuka rabbigaa lilxisaabi xisaabta darteed uu u yimaado imaatinka uu alla imanayo waa mid aana fasiri karin anugu oo yatiya uu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbiga aayadihiisa qaarkood oo bilmatal calaamaadka qiyaamada ah dajaal iyo dabka meel ka soo bixi iyo qoraxdoo dhinaca ka soo baxday calaamadaasu ay yimaadiin mooyaane wax kale miyay sugayaan yawma maalin yaatii u yimaado bacdu aayaati rabbika rabbiga aayadihiisa qaarkood oo ah qoraxdo bilmatal xaggaa ka soo baxda laa yanfacu ma anfacayo nafsan naf iimaanuhaa iimaankeedii lam takun aan ahayn aamanad tu rumaysay qofka maalintaa yidhaah waan tawba keeni waxba u tari mayso haduuna markii hore muumin ahayn markuu calaamadihii arko waan tooba keen wax u tari mayso ow kasabad aan ku shaqaysanin halkaa hore ku cadfan tahay fii iimaanihaa iimaankeeda khayran qofka aan hadda ka hore oo mumin saxa ahayn cibaadada uu markaa la yimaado bal iimaanku waa sidiisa inuu u nabad galo waa suuragal laakiin waktigaa daacada uu bilaabayo markii horena wuxuu ahaa caasi bilaa daaca ah daacada markaa uu bilaabay waxba u tari mayso wixii horan bay ugu dhamaatay wey yowma maalin yaatii u yimaado bacdu aayaati rabbika rabbiga aayadihiisa qaarkood sida qoraxdoo maqrib ka soo baxda laa yanfacu afici maayo nafsan nafna iimaanuha iimaankeedu naftaasoo lam takun aan ahayn aamana tii rumaysay min qabl hor markaasaan ashahaadan oon mumin noqon waxba ku tari mayso ow amase kasabad aan ku shaqaysanin fii iimaanihaa iimaankeeda khayran khayr ku shaqaysanin markaanaan khayr la iman haday tidhaa waxba u tari mayso qul waxaa tidhaa intadiruu suga bal sida wax u dhacaan inaa anaguna muntadiruuna waa sugayna waxaa lamida on tooba laga aqbalaynin qofka markay qarqaridaadu hayso oo uu nafta ka samra waan tooba keeni haduu yidhaahdo ma laga aqbalay toobadu way furantuu nabigu yihi maa lam tuqarqir haddayna qirric gaadhin waa laga aqbalaya laakiin markay naftu halkaa joogto ma laga aqbalayo ina aladiina kuwa faraquu kala saaray diinahum diintooda kala saaray oo wakaanuu ahaaday shiyacan koox koox lasta ma tihid minhum iyaga kamid ma fiishaen in yarna kamid ma tihid wainamaa amruhum amarkoodana kuwa ila allah allah kala xukumaya uma yunabiuhum wuu uga warramay alla subxaana wa tacaala bimaa shaygii kaanuu ahayeen yafcaluuna kuwa fala dadka diintooda kala qaadqaaday waxaa weeye bidcadan farabadeene qoloba wax sheeganayso waktigii qur soo degayey tafriiqa diinigii xaggeenna kuma badnayn xagga islaamka kama jirin yahuudi iyo nasaaru ahaa inagana berigii dambe ina soo galay qof baa wuxuu ku dhihi anugu waxaan qaadiriya qof wuxuu ku dhihi waxaan saalixiya qofna wuxuu ku dhici waxaan ahay qofna waxaa lagu sheegi wahaabi anu weli wax wahaabi sheegan ma arag laakiin waa lagu sheegi waa firqooyinkii diintu intaaba ma aha diintu waa diintii islaamka nabiyullaahi maxamed inoo keenay oo xaqa ahayd oo qur-aanka ahayd madaahibta marka la yidhaahdo afarta sheekh madhabaha ma ayna ogeyn iyagu afartooda waa isku madhab madhabtooda waa qur-aanka kariimka ah dariiqadoodana waa sunada nabiga iyagu waa isku madhab ma kale le madhab alimaamu malik iyo axmed bin xambal muxadisiin bay ahaayeen shaafici iyo abu xaniifa muxadisiin ma ahayn hal xadiis karo laakiin imaamu shaafici wuxuu yidhi ahlulxadiid antum shaydaliya wanaxnu ladiba idinku waxaa tihiin buu yihi farmashigii annaguna dhakhaatiirtii baanu nahay marka waxaan ka wadaa ahlu madaahibtu isma khilaafsana markii bidcadii badatay iyo khilaafkii yaa la yidhi afartaa sheekh aynu halkudheg ka dhigano oo sunni markaan nahay halkudhegaan ka dhigano sidii loo calaameeyey si aan hayn baa anagu isticmaallo xagga waxa loo calaameeyey culimaduna xagga caqiidada ahay oo afartaa sheekh ninkii sheegta waa ahlu sunni bay yay ka dhigan tahay iyagu sheekhigu waa isku madhab wey marka waxaa weeye firqadaha kala duduwan ee diinaha gooniga ah kala sheeganaya iyo caqiidaha goonida ah waxaa weeye kuwa nabiga kuma shuqul laha wey ina aladiina kuwa faraquu kala saaray diinahum diintoodii kala saaray oo qaybo kala duwan sheegtay oo wakaanuu ahaaday shiyacan koox koox lasta ma tihid minhum xaggooda fii shayin shayna kaga mid mata in yarna kagama dhowin inamaa amruhum amarkoodu ilallaahi alluu ahaaday qoladaa xukunkooda amar alla unbaa xukumaya uma yunabbihum alla wuu uga warrami bimaa shaygii kaanu ahan yafcaluuna kuwa sameeya man jaaa bilxasana wa kan xaqii man jaa qofkii la yimaada bilxasanati daaci iyo wanaag falahu waxaa u sugnaaday cashru amhaalihaa waman jaaa qofkii la yimaada bisayiati xumaana falaa yujzaa laga abaalmarin maayo ilaa milahaa iyadii un mooyaane oo kale wahum dadkana laa yudlamuuna la dulmi maayo qof khayr uu la yimid laga nuqsaamin maayo dembi uuna lahaynna la saari maayo subxaana wa tacaala allah saari maayo nabigaa wuxuu yidhi man hama xasana xasano qofkii u qasta oo aan falin xasana hadduu sameeyana toban xasano ilaa toddoba boqoloo xasano sayi-a qofkii u oon samaynin xasanaa loo qori qofkii sameeyana halkaa keliya unbaa loo qori ilaahay fadligiisay ka mid tahay man jaa-a qofkii la yimaada bilxasanati wanaag iyo daaco iyo khayr falahu waxaa u sugnaaday cashru amhaalihaa toban laabkeed waman jaa-a qofkii la yimaada bisayi'ati xumaan dembi iyo macsiyo falaa yujaa laga abaalmarin maayo ilaa milahaa iyadii oo kale mooyaane wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmi maayo oo dembi ayna lahaynna la saari maayo khayray leeyihiinna loo diidi maayo qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow inanii aniga hadaanii rabbigay rabbigaybaa i hanuuniyey hadaanii rabbi rabbigaybaa i hanuuniyey ilaa siraadin jid buu igu hanuuniyey mustaqiiman oo toosan diinan diin buu igu hanuuniyey qayiman oo toosan millata ibraahiima ibraahim diintiisii yuu igu hanuuniyey xaniifan xaaluu ibraahim yahay xaq raace baadilka leexle wamaa kaana ibraahim ma ahayn malal mushrikiina mushrikiinta kamid ma ahayn waxaad ku tidhaa baa layidhi nabi ow oo dadka u sheegtaa anigu xaqan aan ku taagnahay waa diintii nebi ibraahim ilaahay baana igu hanuuniyey diinta nebi ibraahimna diinuhu waa isku mid ambiyadu waxay ka siman yihiin xagga caqiidada xagga furuucda meelay ku kala duwan yihiin duruuftu keentay yay ku kala duwan yihiin laakiin waa isku wada diin naxnu awlaatu cullaatin buu nabigu yidhi diinunaa waaxid cullaad waxaa la yidhaha caruurta aan isku bahad ahayn laakiin isku haabaha ah awlaatu cullaatin caruur kala baha nahay laakiin diinta waa waaxid yani furuucday ku kala duwan yihiin waxoogay qul waxaa tidhaa inanii aniga hadaanii rabbii rabbigay baa i ilaa siraatin jid buu igu hanuuniyey mustaqiiman oo toosan diinan diin buu igu hanuuniyey qayiman oo toosan ya qayiman qiyaman waa isla labadaba waa la aqriyay ilaa siraatin jid buu igu toos igu hanuuniyey mustaqiimin oo toosan diinan diin buu igu hanuuniyey qiyaman oo toosan qayimanna waa la aqriyay waa sax wey qiyaman oo toosan millata ibraahiima ibraahim diintiisii xaniifan xaqraaca a baadilka leexda wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiina sida aada sheegaysaan yahuud iyo nasaaro midna ka mid ma ahayn qul waxaad tidhaahdaa ina salaatii aniga salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii dhimashadeeda lilaahi allay u sugnaatay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda ahaa noloshayda waxaan ku noolahay iyo sidaan u noolahay iyo khayrka aan ku noolahay iyo dhimashadayda iyo sida la ii xukumo ba iska leh salaadayda allahbaa iska leh gawracayga iyo dabxigaygan allahbaa iska leh waxay jawaabu tahay waxay ku gawrici jireen magac sanam bay ku gawracan jireen magac sanam yay ku gawracan jireen marka nabigu wadadiisu waa wadada cad wey qul waxaa tidhaa ina salaatii salaadayda wa nusukii gawracayga wa maxyaaya noloshayda iyo maati dhimashadaydu lilaahi alla sugnaatay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeed ahaa laa shariika wax la wadaaga ma jira cibaadada lahu alle wabidaalika sidaasaana umirtu aniga la amray inaan alle keli yeelo oon alle keligi caabudo saasaa ani la amray waana aniguna awalulmuslimiina muslimiinta ka ugu horeeyaan muslimiintii nabiga loo diray wey e laakiin muslimiin badan ba hadday ka horeysay marka muslimiinta ummadiisa laga soo bilaabo qofkii muslim ahaa ee ugu horeeyey way ayadan marka waxaa lagu daraa iftitaaxu salaa wa ana min almuslimiina baynu markaa dhihi ana awalmuslimiina la dhihi maayo ana min almuslimiin baa la dhihi laakiin nabiyullaahi maxamed awalulmuslimiina buu ahaa ummadiisa markii loo eego laa shariika wehel wax la wadaagaa ma jira allah laa shariika lahu lilah alla wax la wadaagaa ma jiro fi lcibaadati wabidalika shirki la-aanta iyo tawxiidka yaa umirtu lay amray wa ana aniguna awallmuslimiina muslimiinta ka ugu horeeyaanahay ana awalulmuslimiina baanahay qul waxaa tidha akayr allaahi ma ayrki alle kayrkii baan abqii dalbi rabban rabbi ahaan ma waxaan allahin baan rabbi ka dhigan wahuwa allana rabbi kulli shayin shay la arka kulligii rabbigiisa wey anikaasaa i rabbi ah i koriyey i abuuray i diray kaanbaa i rabbi ah rabbi waxay tilmaamaysaa sifatu ficil rabbi allahna waa sifatu daat wey sifatu ficil waxaa la yidhaha khaaliq muxyi mumiid raasiq sida waa sifatu ficil waay gaaladu way rumaysan yihiin sifatu ficilka hadda qolada masiixiga ah ciise waa ilaah si toosa ah uma yidhaahdaan inta badan way u aaminsan yihiin inuu ilaah yahay laakiin rabbiba inta badan u isticmaalaan qul waxaa tidhaa hayr allahi ma alla kayrkii baan abqii dalbi rabban rabbi ahaan wahuwa allana rabu kuli shayin shay la arka kulligii rabbigii wey walaa tagsibu ma shaqaysato kullu nafsin naf kulligeed ilaa oy shaqaysatee calayhaa iyadoo dusha ka saaran yahay wax alla wixii xunay shaqaysato iyadoo dusha ka saaran yahay wax alla wixii xunay nafi shaqaysato cid kale waxba ku yeeli maysa iyadoonba dusha ka saaran yahay walaa tagsibu ma kasbato ma shaqaysato kullu nafsin naf camal walaa taziru ma xambaarto waasiratu naf u xambaartay wisra ukhraa tug kale dembigeed uma ilaa rabbikum rabbigiinu ahaaday marjicukum makaanu noqodkiin fa yunabiukum alla wuxuu idinka warrami bimaa shayga aad ahaydeen kuntum bimaa shayga kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwa isku khaalafsan fiihi nafna naf kale loo qabsan maayo nafdigeeda ka xambaari mayso hadduu hadda nin kuu yimaadoo yidhaahdo oo dembigaagii dhaafi ka waran way dhacdaa way badan tahay weliba ruux ruuxu shafaac qaadi ma jiro shafaacadu waa qiyaamaha laba shardi bay leedaha in qiyaamaha la joogo qofka wax shafaaco qaadina alla raalli ka yahay ka loo qaadina qofka shafaaco qaadi waa inuu alla idno ka loo qaadina waa inuu alla raalli ka yahay shafaacadu halka marka qof shafiica ka dhigan am ittakhadu min duuni qof shafiica ka dhiganayga waxaad isku daydaa inaad adiga qudhaada wax shafaaco qaato oo alla caabudo weli noqo kaamilah allah wuxuu leeyahay walaa taziru xambaari mayso waasiratu naf xambaartaay wisra ukhraa naf kale dembigeed uma ilaa rabbikum rabbigiinu marjicukum makaanu u noqodkiinu ahaaday fayunabikum wuxuu idinka warramay bima shayga kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna fiihi marka sadaqada nabigu wuxuu sheegay sadaqada maytida inay wax u tari aabaha iyo hooyada iyo qaraabadaada sadaqada loo bixiyo ina wax u tari cibaadaduna ay wax eh, ducaduna ay wax u tari cibaadadaada xataa hadaad aabbaha iyo hooyada ka wadaajiso tawaabkooda inay wax u tari alimaamu shaafici raximahullah wuxuu leeya waxba u tari mayso cibaadada aada la timid iyo sadaqada aad u bixisa waxba u tari mayso walaa taziru waasiratu wisra ukhraa buu leeyahy ha waxba utari mayso nafina naf wax kale u tari mayso waxa weeye sheekhu waxaa laga yaabaa de isaga sidaasay la noqotay ninka la yidhaha ibnu taymiya oo soomaalidu necab tahay oo moodaan inuu wax kale yahay wuxuu leeyahay xataa salaadaadaa wax u tari ibnu taymiya bel ducadaay xataa salaadaada iyo soomkaaga wax alla wixii aada la timaadee khayr iyo aabbaha iyo hooyadaa wax u tari buu leeyahay ibnu taymiya wahuwa alle alladii allah weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'ifalardi dhulka kuwa khaliif ku noqday oo markay ummadi dhammaataba ummad kale ay kusoo hadhayso wa rafaca bacdakum qaarkiin uu kor yeelay fowqa bacdi qaarka kale dushiisa darajaatin darajooyin liyabluwakum inuu idin imtixaano fii maa shay dhexdii ataakum uu idin siiyey xagga qaninimada iyo xagga xoogga xagga ra'yiga xagga cilmiga wax walba waad kala darajo saraysaa waa imtixaan qofka qanigaa wuxuu ku imtixaanan yahay qaninimada la siiyey bal inuu alla ku shugriyo faqiirku wuxuu ku imtixaanan yahay faqriga balinu bal inuu sabro qofka waxaa weeye dhibaatada ku dhacday wuxuu ku imtixaanan yahay waxaa ku dhacay qofka caruurta badanle wuu ku imtixaanan yahay caruurtaa inuu xaqa fahamsiiyo waxaan aynu nahay oo dhan waan ku imtixaananahay wahuwa alle aladii allah wey jacalakum idinka yeelay khalaa'if alardi dhulka kuwa ku khaliifaho ku kala dambeeya oo markay ummadi tagtaba ummad kalaa iman wa rafaca wuu kor yeelay bacdakum qaarkii fowqa bacdin qaarka kale dushii darajaatin darajooyin waad kala xoolo badan tihiin waad kala cilmi badan tihiin waad kala xoog badantihiin waad kala caqli badan tihiin kulli waa imtixaan waxaas liyabluwakum inuu idin imtixaano fiima ataakum wuxuu idin siiyey ina rabbaka rabbigaa subxaanahu watacaala sariicu lciqaabi ciqaabtiisu waa deg deg wainahu allana lakafuurun ka dhaafo wayo raxiimun oo naxariista labadanaa laysu keen daba dhigay waxaa la yidhi bayna alkhawfi waraja muminkow ku noolow oo allah waa sariiculciqaabi ogow oo ciqaabta wuu u qaban dadka dhinaca kalena waa kafuururaxiimi ha ka raja beelin wey labadaa ku noolow bayna alkhawf waraja boqolkiiba boqol allaha ka quusane hadhiin markasta qofku naftu waxaa weeye uu sii daciifo xagga rajaha u bataa laleeyahy in allaha alla sariicu lciqaabi ciqaabtiisu waa deg deg wainahu allana lakafuurun ka dhaafo waye raxiimun oo naxariista suuratu lacraaf waa suuraddii tartiibta qur kariimka ah waana suuraddii lixaad asabxu diwaal toddobada dhaadheer anfaal iyo bara yaa la isku daraayo dhaadheerida lagu daraa lagu todobeeya bismi illaahi araxmaani araxiim suuradaha inta badan bare mooyaane bisim baa lagu bilaabaa waa kaan faatixada soo maraye culimadu waxay u badan tahay bisinku faatixada horta inuu ka mid yahay suuradaha kalena lagu kala fasliyey qolyana waxayba leeyihiin suurad walba waa ka mid aliflamim sad waxa loola jeedo allah baa garanaya alxuruuf lmuqadaca baa layidhaha wax tafsiira oo nabiga iyo saxaabada laga hayaayo ma jiro waa toban eh, labaatan iyo sagaal aan idhahdamay inta xuruufta muqadacada ah may waa labaatan iyo marka kulligood waxay faa'iideynayeen alxuruuf almuqadaca inay qur'aan yihiin oo nabigu wuxuu yidhi xaraf qur'aana qofkii aqriya toban xasan u helaya walaa aquulu alif xarfun walaamun xarf wamimun xarf dhihi maayo mid waliba waa walaa aquulu alif laa mim xarf laakiin alif xarf alif xarfun wamimun xarfun walaamun xarfun alamiimtaasu toban soddon xasanaa lagu helaya laa aquulu alamiim xarfun laakin alif baa xaraf oo miim baa xaraf oo laam baa xaraf oo inta xuruufta mid waliba xarafgooni mid walba toban xasana lagu heli midda kale waxay ku tusine icjaaz carab waxaa lagu yidhi xuruuftan aad taqaanaan eed aqridaan lafteediibuu qur-aanku ku yimid car isagoo kale la kaalaya sidaa wey ama macnaheedaba garta aliflamim sa ilaah baa og subxaanahu watacaala kitaabun kitaab haadaakani kitaabun kitaab weeye unzila la dejiyey ilayka xaggaaga nabiyulaahi maxamedow falaa yakun yuuna ahaanin fii sadrika qalbigaaga adalaab baa la cabiray qalbi baa loo jeedaay xarajun cidhiiri minhu qur-aanka xaggiisa qur-aanka gaadhsiintiisa gaadhsiin laguyidhi xilka lagu saaray wax cidhiiriya ah ha dareemi maxaa qur-aanka lagugu dejiyey litundira inaad ugu digto bihi qur-aanka khalqiga ugu digto iyo wadiraa waano lilmuminiina muminiinta waano u yahay iyo wacdi u yahay allah subxaana wa tacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi kani waa kitaab lagugu soo dejiyey marka wax cuqdada ha ka qaban gaadhsiida lagu leeyahay dadka si u gaadhsiinayso iyo xilkaa weyn ee lagu saaray wax cidhiidhi ha ah, dareemin allah waa kuu kaalmayn ujeeddada laga leeyahayna waxaa weeye inaad qur-aanka khalqiga ugu digto muminiintana aada ku waanisan wey haadaakani kitaabun kitaab weeye unzila la dejiye ilayka xaggaaga falaa yakun yuuna ahaanin fii sadrika qalbigaaga xarajun cidhiidhi minhu min alkitaabi kitaabka xaggiisa oo culayska lagu saaray ha dareemin wax cidhiidhi ah maxaa lagugu dejiyey litundira inaad ugu digto bihi qur-aanka khalqiga iyo wadikraa waanin lilmuminiina itabicuu nabiyullaahi maxamedna wuu inugu jiraa fariintuna isaga inoo soo mari maakii unzila ilaykum xaggiina loo soo dejiyey min rabbikum rabbigiin laga soo dejiyey walaa tattabicuuha raacina min duunihi alla kayrkii awliyaaa hogaamiyayaal ha raacina dad kale ha ka dabagelin oo fikradooda ha ku raacina qaliilan maa in aadu u yarbaad yatadakaruuna yaad waantoomaysaan wax yarbaad waantoomaysaan maadu taqliil bay faa'iideynaysaan allah wuxuu inagu amray nabiyullaahi maxamedna inoo soo raaciyey wixii laidinku soo dejiyey raaca meel kale ha u leexanina cid kalena weli ha ka dhig weliga maamulaha waa la yidhaha cid kale weli iyo dabagal ha ka dhiganina aada dabagashaan sidaa yeelaa la inayin laakiin in yar baad waantoomaysaano way adag tahay dadka inta badani waana qaadan maayaan ittabicuu raaca maakii unsila ilaykum idinka laydinku soo dejiyey min rabbikum rabbigiin laidinkaga soo dejiyey nabiyullaahi maxamed laidinku soo dhiibay walaa tattabicuuha raacina min duunihi alla keyrkii awliyaaa hogaamiyayaal kale qaliilan maa in aada u yar baa tadakaruuna waantoomaysaan wa kam min qaryati kam in badan oo min qaryatin magaalo ah yaanu ahlagnaahaa halaagnay oo fa jaahaa uu u yimid basunaa dhibkayagii uu yimid bayaatan habeennimo cawabari aw hum iyagu qaa'iluuna ay qayluusanayaan maalin joogaan famaa kaana ma ahaanin dacwaahum dhawaaqoodii id jaa-um basunaa dhibka yagii ciqaabtii markay u timid ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen un mooyaane innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa aalimiinaanu ahayn intaasoo qaryo oo magaalo oo jirta oo aada u fara badan yaan halaagay buu yidhi allah subxaanahu watacaala dhibkii iyo dembigii ay la yimaadeen habeenimuu halaagu ku dhici ama maalinimo qaailuunta yani qayluunsigii qaailun iyagoo maalin joogo qayluusanay yani waa maxalu qayluushi wey waa makaan waa maxalu qayluushi maalintu wa kam in badan oo min qaryatin magaalo ahlagnaaha halaagnay oo fa jaa'aha uu yimid ba'sunaa dhibkayagii bayaatan habeennimo cawabari baa la yidhaha bayaadka aw hum iyagu qaa'iluuna ay maalin joogaan wakti qayluushi joogaan famaa kaana ma ahaanin dacwaahum dhawaaqoodii id jaa'ahum markuu u yimid ba'sunaa dhibkayagii iyo ciqaabtii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane inaa anagu kunaa waxaanu ahayn aalimiina aalimiin waktigaa garasho waxba tari maayo waktigaa ay garaabeen waxuma tarayso falanas'alanna waan su-aalaynaa aladiina kuwii ursila loo diray ilayhim xaggooda rususha loo diray walanas'alanna waan su-aalaynaa almursaliina mursaliintana waan su-aalaynaa waan uga qisoonayna waan ku dul aqriyaynaa calim dushooda bicilmin cilmi baanu ku dul aqriyaynaa xog ogaalnimo wamaa kunaa mana aanaan ahayn qaa'ibiina kuwa maqan oo markaan su-aalayna oon leenahay waktigii ay camalka samaynayeen kama maqnayn buu alla leeyahay waan ogahay buu leeyahay waa qiyaamaha la taagan yahay kuwa wax loo diray waxaa la weydiin rusushu wax ma soo gaadhsiiyeen rusushana waxaa la weydiin ma gaadhsiiseen marka markuu alla leeyahay waan suaalayna suaashaasi su cilmi ma aha waxa weeye xagga rusushana waa suaalu aalu shahaada oo inay ku markhaati kacaan inay gaadhsiiyeen xagga dadka kalena waa suaalu aalu tawbiiq waa canaan laakiin wamaa kunaa kaayibina kama maqnayn camalka markay samaynayeen allah waa la joogay buu leeyahy subxaana wa tacaala falanas'alanna waan weydiinaynaa waan su-aalaynaa kuwii ursila loo diray ilayhim rususha loo diray su-aalu tawbiiq wey waa canaan walanas'alanna waa weydiinaynaa almursaliina su-aalu shahaada falanaqusanna waan u qisoonaynaa waa uga sheekaynaynaa calayhim dushooda bicilmin cilmi dhab ah yaanu ugu sheekaynayna wamaa kunaa mana aanaan ahayn haa'ibiina kuwa maqano markaan su-aasha weydiinaya su-aalu cilmi ma aha walwasnu wasanku yoomaidin maalintaa qiyaamaha alxaqu waa dhab in maalintaa wax la wasni waa hubaal faman haqulat faman saqulat qofkay cuslaato mawaasiinuhu waasanyaalkiisu fa ulaaika kuwaas humulmuflixuuna kuwa guulaystay weeye waman khafat dadkay fududaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu ulaaika kuwaasi aladiina kuway khasiruu khasaareen anfusahum naftoodii bay ku khasaareen naftoodii baa meel cidlaa ku dhacday bisababi maa shay sababti kaanuu ay ahaayeen yadilmuuna kuwa dulmi sameeya oo beeniya biaayaatina aayadihii bay ku dulmi ku sameeyeen mawaasiintan culimadu waxay leeyihiin waa mawaasiin waa jamcu wasni camal waliba wasan gaaruu leeyahay bay yidhahdeen camal waliba wasan gaaruu leeyahay marka waxa la wasni saddex masalay sheegaano acmaasha lafteedii yaa la wasni marka ilaahay jasad buu u samayn qolyana waxay leeyihiin acmaasha waxay ku qorayd yaa la wasni acmaasha waxay ku qorayd oo xaasiyo diiwaankii la wasni baa la leeyahay taasay u dhowdahay marka in diiwaanka waxa la wasan yahay waayo waxaa lagu garan intaasoo diiwaan oo dembi ku qoran yahay yaa ruux loo soo bandhigi markaasuu yaaban yahay waa lala had inta soomaadan wan samaynin ha waxaa weeye waa lagu dambi dhaafi bidaaqad yar oo ilaaha illa allah maxamedun ku qoran tahay yaa la soo qaadi kafadaa la saari kuwii kale wixii diiwaanadii kale oo dembigu ku qornaana kafadaa la saari way la dhici marka waxa la wasnayahay waa waxa qoraalku wax ku qoran yihiin weeyaan waxa la wasnayahay marka qofka miisaankiisu cuslaado qofkaasi dee waxa weye kitaabkiisa midigtaa laga siiyey qofka miisaankiisu cuslaado midigtaa laga siiyey kitaabkiisii qofka miisaankiisu khafiifana hadduu dee muwaxid yahay raxmaddii alla horta meel bay u taallaa taa iyada laga hadli maayo laakiin waa qof aada u fashilmay weyn laakiin dee raxmaddii alla way taallaayo tawxiidkaa loo tixgelinaya oo waa suuragal inuu alla iska saamaxo allah wuxuu leeyahay walwasnu wasanka yowmaidin maalintaa qiyaamaha alxaqu dhab weeye faman haqulat markay qofkay cuslaato faman haqulat qofkay cuslaato mawaasiinu wasanyaalkiisu fa kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa guulaysta weeye waman khafat qofkay fududaato mawaasiinuhu wasanyaalkiisu fa kuwaasi aladiina kuway khasiruu khasaaray anfusahum naftoodii bay ku khasaareen khasaaraha waxaa la yidhaha shaygii raasumaashii ood weyday naftoodii bay waayeen bisababi maa shay sababti kaanuu ahayn yadilmuuna kuwa dulmiyey biaayaatina ayadaha iyaga dulmiyey oo maxay ku dulmiyeen sidii laga rabay bayna yeelin way beeniyeen walaqad makanaakum waan idin dejinnay qaraar baan idinka dhignay fil ardi wajacalnaa waxaan idinka yeelay lakum idinka fiiha ardada dhexdeeda macaayisha wax lagu noolaado qaliila maa in aada u badan baa tashkuruuna shukriyeysaan ilaahay subxaana watacaala khalqiga wuxuu yidhi ardadaan dajiyay wixii lagu noolaan lahaana buurihii waaweynaa oo dhulka dhaqdhaqaaqa u diidaya togagii iyo laagihii biyaha ahaa dhulkii markii roobka ku da wax soo saari lahaa xawayaankii hilibkiisii caaniisa la cuni lahaa wax alla wixii nololahaa o dhan dhulku alla inoogu beeray to inaynu ku shugrina maaha marka wixii nololahaa oo dhan cirka waan idin makaninay waan idinku sugnay fil ardi dhulka dhexdiisa wajacalnaa lakum idinka waxaan idinku yeelay fiiha ardada macaaisha wax lagu noolaado qaliilan maa in aadu yar baa tashkuruuna shukrinaysaa walaqad khalaqnaakum waan idin abuuray uma sawarnaakum waan idin suuraynay uma qulnaa waxaanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu liaadama walaqad khalaqnaakum taa culimada qaar waxay leeyihiin walaqad khalaqnaakum aabbihiin baanu caro ka abuuray uma sawarnaakum idinkana waan idin suuraynay oo candhuuf baa laidinka abuuro laidin suureeyey sidii aabbihiin baa laidin abuuray laakiin aabbo cara laga abuuray idinkana candhuuf malaaigtii baa deedna la yidhi aadam u sujuuda walaqad khalaqnaakum waan idin abuuray oo aadam baan abuuray uma sawarnaakum waan idin suuraynayo fiximkii hooyadiin baan idinku suurayno candhuuf baa laidinka abuuray aadama dadka laftiisa caradaa laga abuuray candhuuftan iyo dhaacankani waxan oo dhani waxaa dhulka ka soo baxa dhaacaankii ka beermay wey uma qulnaa waxaanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu u sujuuda liaadama fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliisa mooyaane lam yakun ibliis maahan min asaajidiin ilaada haddii munqadaco laga dhigo ilaa laakina ibliisa ibliis lam yakun ma ahaanin min asaajidiina aayadan sujuuda nebi aadam lagaga hadlayo <clears throat> waa toddoba ayadood malaha suuratu lbaqara iyo suuraddan iyo suuratu lxijri isra kahfi dah iyo saad toddobadaasay ku kala jiraan marka qayb ka mida waa la canaantay shaydaanka qayb ka midana bilmatal isra oo kale si dhibyar baa looga baxay allah wuxuu yidhi uma qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu way sujuudeen say u dhanaayeen ilaa laakina ibliisa ibliis lam yakun ma ahaanin min asaajidiina kuwa sujuuday marka jawaabtii laga bixiyey iyo wixii lagula hadlay darsiga dambe insha allah allah subxana wa tacaala